bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi waslem ajmaciin amaa bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaadu saalixiin imaami sayidi almursaliin lilimaam abi zakariya yaxya bni sharafin innawowiy raximahu llahu tacaala baabu lmuraaqaba muraaqabadiiba u baab yahay almuraaqaba waxaa weeyaan in allah subxaanahu watacaalaa layska ilaaliyo oo la ogaada inuu ilaahay subxaanahu watacaala mar kasta uu ku arkaayo ood ku xisaabtanta arrintaa iyadoo indhahaaga hortooda aa soo dhigto ayb qaala allahu tacaala marka yani inuu alla ku arkaayo raqiib ku arkayo oo ku muraaqabaynayo inaad ogaato sidaasna marka aad daacada ilaahi subxaanahu watacaala ula timaada sidana uga harta qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi alladii yaraaka xiina taquum alladii allihii yaraaka ku arkaayo xiina oo tawakkal cala alcasiizi araxiim baa ka soo horreysay allaha casiiskee naxariista badan tala saaro alladii allihii dayaraaka ku arkaayo xiina markii taquumu aad istaagaysid ood isu taagaysid ood salaadda isu taagaysid wa taqallubaka gadgadoonkaagana arkaayo fisaajidiina xaal aad tahay kuwa sujuudaya dhexdooda wa qaala tacaala alla waxau yidhi wahuwa alle macakum la jirkiinau ahaaday oo waa idin og yahay oo cilmi iyo ayuu idinkula jiraa alle aynamaa meel kastoo kuntum aad tihiin saasayna culammada ku fasireen maciyada meeshaas nacam biitifaaqi alculamaa nacam oo ibnu jariir xataa wuxuu leeyahay huwa macakum aynamaa kuntum waxa uu leeyahay eh, yaclamu mutaqalabakum wa mahwaakum wa calaa carshihi hadal saas oo kale macnihiisa abuu tilmaamaya nacam ayb wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi in allaha alla laa yakhfaa calayhi ka qarsoonaan maayo korkiisa shay un wax fil ardi dhulka dhexdiisa walaa fi samaa'i samada dhexdeeda uga qarsoonaan mayno wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi ina rabbaka rabbigaa la bilmirsaadi midkii yacnii u dhabagalo addoommadiisa weeyaan nacam ayb nacam oo ilaahay subxana wa tacala addoomadiisa waa mid u kuurgalo oo aad iyo aad axwaashooda ula socdo wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi yaclamu alla wuxuu ogyahay khaa'inata alacyuni isha tiyada wax khiyaanayso wamaa tukfi suduur iyo laabaha waxa ay qarinayaan nacam wal aayaatu aayaadka filbaabi baabka ku sugan kahiiratun waa badan yihiin macluumatun kuwo badan oo layska yaqaano waay waa mal axaadiidu axaadiidtase falawalu xadiidka koowaad can cumara bni alkhadaab radia allaahu canhu qaal cumar waxaa laga wariyey beynamaa naxnu juluusun cinda rasuuliillaahi sala allahu caleyh waali wasalam beynamaa xilli naxnu anagu juluusun kuwa fadhiya aannaha cinda rasuulillahi rasuulka agtiisa sala allahu caleyh waali wasalam daata yowmin maalin id dalaca waxaa soo baxa calaynaa dusheenna waxaa ku soo baxa rajulun nin shadiidu bayaadi thiyaabi dharkiisa caddaantiisa oo aad u daran yahay shadiidu sawaadi shacri tintiisa madoobaanteedu ay aad u daran tahay laa yuraa calayhi aan laga arkaynin korkiisa atharu safari safarka raadkiisa walaa yacrifuhu ounan garanaynin axadun axad ounan garanaynin minaa annaga naga mida nacam walaa yacrifuhu ounan aqoonin minaa xaal onaga naga yahay axadun axad ounan garanaynin walaa yacrifuhu usan aqoonin axadun axad axadkaas oo mina anaga naga mida xataa jalasa ila nabiyi sala allahu aleyh waali wasalam ilaa uu nebiga xaggiisa uu fariistay fa asnada rukbatayhi labadiisii jilbood buu wuxuu cusjiyey ilaa rukbateyhi nebiga labadiisii jilbood wa wadaca kafayhi labadiisa calaacaloodna wuxuu saaray calaa fakhideyhi bowdadiisa damiirkan calaa fakhideyhi marka laba tafsiiraa ku jirto in laga dhigo yacni isagii ayaa calaa labadiisa buu bowdihiisa saartay labadiisa bowdiyood ama yacni in la yidhaahdo labadiisa calaacaloodba wuxuu saartay nebiga labadiisii yacni labadiisii labadiisii bowdo inuu saartay ayb wa qaala waxau yidhi yaa muxamedu muxamedow akhbirnii can isaaca akhbirnii igaga waran can ilislaami islaamka bal wax igaga sheeg fa qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waalihi wasalama marka waxaa laga qaadanaya xadiidka qeybihiisan hore o dhan yacni qaraa-in in wax lagu dhisi karo oo laa yuraa caleyhi atharu safar markuu yidhi raad safar lagama arko walaa yacrifuhu mina axad annagiio beledka joognayna nin naga midahoo yaqaana ma laha annagii beledka joognay nin naga mid ah oo garanaya ma jiro hadda ninkii haddounan nin annaga nagamida ounan aqoonin waxay ahaa lahayd yacni inuu nin musaafira oo u ekaado musaafirna uma eka ninkaani xaalkiisu marka waa sidee waayo walaa yacrifuhu mina axadun axad annaga nagamidana ma aqoonsanaynin oo ma garanaynin saasuu marka uu yiri ayb marka wuxuu yidhi akhbirnii can alislaami faqaala rasuulu lah sal ll ly slam alislaamu an tashhada an laa ilaaha ila allah wa ana muxameda rasuulu llah watuqiima salaata aa oogtid watu'tiya zakaata zakada aa siiso watasuuma ramadaan wataxuja albeyta in istidacta ilayhi sabiila shantii islaam buu u sheegay ayuu u tilmaamay marka inaad ka marqaati kacdo macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allah alla mooyaane waa saas weeyaan nebi maxamedn rasuul alle inuu yahay salaada oogto zakadii siiso ramadaan soonto xajkiina aad xajiso in istadacta ileyhi sabiilan qaala sadaqta run baad sheegtay buu yidhi facajibnaa lahu waa la yaabnay yas'aluhu waa weydiinayaa wayusadiquhu waa u rumaynayaa qaala faahbirnii can aliimaan iimaanka wax igaga sheeg baan ayuu yidhi qaala an tu'mina biاllaahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih iimaankiina waa kaasaa marka inaad alla rumayso ood alla subxaanahu watacaala u rumayso sidii marka yacni wujuudka jiritaankiisa inaad rumayso inuu rabbinimadiisa inaad rumayso oo isaga oo wax abuuro koonkan abuuray koonkan maamulo oo koonkan marka uu leeyahay isaga inaad cibaadada alla keligiis u qirtood u sugto oo alla wa watacaala inuu isaga keliya cibaadada uu leeyahay oo cid kaleo cibaado xaq u laho astaahesha inaynan jirin magacyada iyo tilmaamaha wan wanaagsanee alla uu leeyahay inaad marka aad ah, sidoo kale ah, rumaysood qirto nacam adoon waxba ku shabahaynin makhluuq isla markaana aan dafiraynin wa malaa'ikatii inaad rumayso iimaan mujmala oo yacni duuduub ahaan ilaahay malaa'igtiisa inaad rumayso haddana yacni kuwa gaar ahaan loo xusayna inaad gaar ahaan iyo shaqadooda iyo waxyaabaha ay qabtaan iyo sida loo sheegay inaad u rumayso wa kutubihi ina alla kutubtiisa rumayso waxa kutuba uu soo dejiyey inaad rumayso isla markaana kutubaha uu marka alla subxaana wa tacaala gaarka ah ee uu tilmaamayna inaad rumayso gaar ahaan qur-aankuna gaar ahaan inaad iimaan khaasa sii rumayso oo inuu yahay yacni kutubta kii nasakhayey oo yacni isaga markaa uu kutubta yacni ugu dambeeyey isla markaana uu kutubtii hore iyo isaga uu markaa nasakhay wa rusulihi inaad rumayso rususha iyagana sidoo kale guud ahaan iyo yacni gaar ahaanba ayb walyowmi alaakhiri inaad rumayso maalinta aakhira wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi qadarkana aad rumayso khayr iyo shartiisa maraatibta qadarkana macruuf waa kutubta caqiidada iyo lagu yaqaano taasaan u deyneynaa ayb iimaanka hadda marka wuxuu ku tilmaamay wuxuu ka sheegay waxyaabaha wuxuu tilmaamay baatinka ah ee yacni markaa iyagu ku jiro gudaha acmaalu lquluub acmaalu albaatin ayuu iimaanka ku fasiray islaamkiina wuxuu ku fasiray alacmaalu aahira ufiirsada nacam iimaankii waxaa lagu fasiray alacmaalu albaatina islaamkiina waxaa lagu fasiray alacmaalu aahira waa hadday marka labadooda wada jiraan waa kaasa haddii laakiin labadooda midkood oo markaa uu meesha joogo ka kalena uunan joogin kan macnihiisa ka kalena oo wataa hal midka joogaa labada macno isku wato soo ma garanin marka waxaa la yidhaha idajtamaca ijtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamacaa haddii marka iimaan keliya la sheego macnihii islaamkana isagabuu ku guda jiraa haddii islaam haddii la sheego markaa yacni islaamna macnihii iimaankaa ku guda jiro xadiidkii wafdi cabdilqays aadna ka fahmaysaaba nacam oo atadruuna ma iimaanu billah markuu nebiga yidhi iimaan waxaa la yidhaha alla rumayntiisa ma taqaanaan wuxuu ugu fasiray arkaanta islaamka qaala markaa waxa uu yidhi sadaqta qaala fa akhbirnii can ilixsaani ixsaanka waxa igaga sheeg buu yidhi qaala an tacbud allaha inaad alla caabudid weeyaan kaannaka taraahu sidii adiga oo arkayoo kale inaad alla u caabudid nacam an tacbud allaha inaad alla caabudid kaannaka sidii adiga oo taraahu arkayoo kale inaad alla u caabudid fa in lam takun haddii aadan ahayn taraahu inaadan alla mid arkaayo haddii aadan adiga ahayn fa inahu isaga ayaa yaraaka ku arkaayo ayb fa inahu isaga ayaa yaraaka ku arkaayo nacam haddii aadan alla arkaynin isagaa ku arkaayo marka meesha uu ka raba maxalushaahidka marka waa taas halkaas waay fa aqbirnii ii sheeg buu yidhi can ilixsaani ixsaanka igaga waran qaala an tacbud allaha inaa alla caabudid ka annaka sida adiga oo taraahu arkaayo fa in lam takun haddii aadan ahayn taraahu inaad arkayso fa inahu isaga ayaa yaraaka ku arkaayo muraaqabadii waay alla caabud sida adoo arkayoo kale marka yacni waxaa weya xaalat ilaahay ku caabud haddii aadan sidaa yeeli karin ogow inuu adiga ku arkayo eh, inuu asaga adiga ku arkayo ogow nacam inuu allah subxaanahu watacaala uu ku arkayo qaala fa akhbirnii can isaacati saacadda igaga waran buu yidhi qaala ma almas-uulu canha kan la su-aalaya ma ahan saacadda xagga wax laga weydiinayo biaclama mid kaga aqoon badan min asaa'ili kan wax weydiinayo qaala fa akhbirnii can amaaraatiha saacadda calaamadaheeda igaga waran qaala an talida alamatu rabbataha addoontu inay dhasho sayidkeedii sayidadeeda inay dhasho nacam macaani badan baa lagu macnayaa laba macnaas ugu caansan macnaha koowaad waxaa weyaan addoommadu inay bataan dagaalku intuu dagaaladu ay bataan marka addoommadu lasoo qafaalayo ay aad iyo aad u bataan dabadeedna marka in addoommadaasi eh, ay dhali doonaan marka sayidkii iyada haystay ee lahaa ayay wax u dhalaysaa marka waxay ka dhigan tahay marka iyadoo sayidkeedii dhashay oo kale macnaha labaad ee lagu macnayaa waxay tahay in eh, inuu bato maxay ahayd yacnii cuquuqa waalidka caasinta la caasina inay badato xataa yacni ay u ekaataba yacnii wiilku sida uu ula hadlaayo waalidkiis addoon yani sayid addoonkiisa la hadlaayo kale aada moodeysa naca labadaas macno unbaa lagu sheegay ayaa ugu dhow macaani kalena waa la sheegaa wa an taraa inaad aragto alxufaata kuwii qaawanaa alcaalata ee fuqarada ahaa waan taraa inaad aragto ayb alxufaata kuwii cagaha caddaa alcuraata ee qaawana alcaalata ee fuqarada ahaa ricaa-ashaa ee ariraacyada ahaa yatadaawaluuna inay ku tartamayaan filbunyaani dhismo anaa kaa dhismo dheer iyo anaa kaa dhismo dheer inay ku tartamayaan taana waxaa weeyaan saacadda qiyaamaha calaamadaheeda iyadana uma indalaqa waa tegey marka nacam waxyaabahan marka calaamaadkan oo dhan waa calaamaad waaqic oo taagan waay cuquuq inuu batay waa ujeednaa nacam waalidka la caasiyo iyo sida loola hadla iyo yacni yowm bacda yowm waxaan arkaynaa yacni asaaliib aad iyo aad u cajiib badan tan kale waxaad arkaysaa haddana dhismayaalka sida laysugu faanayo nacam qofkii shalay yacni arag iska raaca jiro baadiyaha joogi jiray oo waxaad arkaysaa yacni mar horeyba taas iska bilaabatay iyada nacam oo guryihii iyo yacni dhismihii iyo dabaqyadii konton dabaq labaatan dabaq soddon dabaq dhisaad arkaysaa nacam dhulkan yacni khaliijka iyo soomaalida dhexdeeda xataa laftirkeeda zamanba zamanka ka dambeeyana lacagta waa kasii fududaanaya sida lagu helayo nacam ayb marka waa cajiib uma indalaqa waa tegey falabithtu waa nagaaday buu yidhi maliyan zaman baa nagaaday uma qaala waxau yidhi yaa cumaru cumarow zamankaana saddex beri buu ahaa uma qaala yaa cumaru cumarow atadrii ma garanaysaa man isaa'ilu saa'ilka cidda uu ahaa qultu waxaan yidhi allaahu rasuuluhu aclam qaala <coughs> qaala waxau yidhi fa inahu jibriilu jibriil weeyaan ataakum waa idin yimid yucallimukum xaal ou idin baraya diinakum diinkiina jibriil weeyaan marka waa yimid inuu diinkiina isagoo idin barayu yimid marka waxaa laga qaadanayaa malaa'igtu inay qof iska soo dhigayso waxaa laga qaadanayaa in diinku uu ka kooban yahay alislaamu waaliimaanu waalixsaan saddexdaas martabo inuu diinka ka kooban yahay nacam wamacnaa talidu alamatu rabataha ay sayidataha wa macnaahu an takhura inay badato asaraari dadka yacnii addoommada la helayo xataa talida alamatu ilaa addoontu ay dhasho assuriyatu ee la soo qafaalay bintan gabar lisayidiha ay u dhasho wa bintu sayidi sayidka gabadhiisana fii macna sayidi sayidka macnihiisay wadataa wa qiila hayru daalikana waa la yidhi walcaalatuna alfuqaraau weeyaan wa qowluhu uu yidhi maliyan ay zamanan dawiilan wa kaana dalika halaathan buu ahaa nacam athaani xadiidka labaad can abi darin jundub bni junaadah wa abi cabdiraxmaan mucaad bni jabalin radia allahu canhuma can rasuuli illahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal nabigu waxau yidhi itaqi llaaha alla ka cabso xaydumaa meel kastoo kunta aad tahay meel kastoo tahay ilaahay ka cabso muraaqabadii baa marka ku jirta nacam meel walboo joogtid ilaahay subxaana wa tacaala ogow oo ciqaabkiisa ka cabso cadamada ilaahi subxaana wa tacala kugu jirta nacam ayb ittaqi llaha alla ka cabso xayumaa meel kastoo kunta aad tahay ood ahaato iyo xaalad walbo aad tahay nacam ayb weliba dardaaran bowman ahaayo nebiga kula dardaarmaya sidaan eega wa atbic raacsiyi asayi'ata xumida alxasanata xasana ka dabagee wax wanaagsan tamxuha way tirtiraysaa nacam xasanada marka tirtirayso sayi-ada ay tirtiraysaa waa maxay waa sakaairta waay nacam sida ibnu cabdilbar uu taxqiijiyey nacam waana sidaas wa khaaliq innaasa dadka waxaad kula macaamisha ood kula dhaqantaa bikhuluqin dabeecad xasanin wanaagsan dabeecadda alkhuluqu alxasanna waxaa weeyaan badlu lmacruuf wa kafu aladaa wa dalaaqat lwajhi nacam badlu lmacruuf macruufkoo la dhiibo wa dalaaqat lwajhi weji furfuran iyo yacni wakaful adaa dhibkoo dadka laga haysta oon la dhibin taas intaasoo laysu geeyey ayaa xusnulkhuluq ah rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan buu yiri baabka iyo marka xadiidkana ittaqi illaah xayumaa kuntadaas meel kastoo taha ilaahay ka cabsi sababto ah ilaahay waa ku arkayaa meel walbood joogto athaaliu xadiidka saddexaad can ibni cabaasin radia allaahu canhumaa qaal taqwadaas marka oo wada xadiidku tilmaamayana waxaa weeyaan macaanideedu aad iyo aad aad iyo aaday u fara badan tahay nacam ayb macaanideedaasna marka waa amarkeedana ummadihii hore ummadahan iyo annagaba waa nala farayo walaqad wasayna aladiina uutu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqu llah ayuu allah subxaana wa tacaala uu yiri idinka iyo dadkii horeba waxaan idinfarnay sidaas <coughs> <coughs> waxaa laga helaana yacni taqwada hamaradeedana aaday u fara badan tahay <coughs> aad bay u badan tahay oo ay ka mid tahay makhraj ayaa lagu helaa nacam makhraj qofku markay shida haysato hadduu alla ka cabsado makhraj buu helaya waman yattaqi llaaha yajcal lahu makhraja wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib hadday daacad ka tahay oy run ka tahayna sida baabka hadda aan soo marayni alla ka cabsigaas run ay ka tahay ilaahay faraj waa u furayaa qofka nacam ayb laakiin haddii alla kacabsigu uu yahay yacnii beyna beyna nacam oo lugna xagga ugu jirto lugna xaggan ugu jirtoo kale waa markaas marka qofku yacni inta sidqigiisu la egyahaa thamarada taqwadun ay la ekaanaysaa nacam ayb marka haddii ilaahay run loo sheego oo yacnii run ilaahay subxaanah tacaala loo sheego qofkana ilaahay oo uga cabsado xaaladda uu ku jiro faraj baa ilaahay u furaa nacam adkaysiay u baahan arrintaa iyadan ayb waxaa kaloo sidoo kale ilahay wayarzuqu min xaysu laa yaxtasib maaluu ka filayninna ilahay waa ka irsaaqayaa waman yattaqi llaha yukafir canhu sayi'aatihi wayucdim lahu ajraa sidoo kale waman yattaqi llaaha qofkii ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada yajcal lahu min amrihi yusraa arrinkiisa ilaahay wuxuu uga dhigayaa fudayd haakada athaaliثu can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal kuntu khalfa annabiyi sala allahu alayh waalihi wasalam nebiga gadaashiisaan ahaa buu yidhi yowman maalin fa qaala waxau yidhi yaa ghulaamu wiil yahow inii ucallimuka kalimaatin wiilow inii ucallimuka kalimaatin kalimaad baan ku barayaa waxaa laga qaadanaya nebiga dardaaran sida uu asxaabta ula dardaarmi jiray dhallinyaradooda xataa ibnu cabaas nin aad u yaro ahaa waqtigaas nacam ayb marka kelimadaha soo socdo nebigu dabcan hadduunan xambaari karin umaba sheegeenba nacam soo ma garan inuu xambaari karo fahmi karo oo uu yacnii mas uuliyadeeda leeyahay unba ugu sheegaya innii ucallimuka kalimaatin kelmadaan ku baraya jumal jumlooyin dhowr jumlo ayaan ku barayaa ixfad illaaha ilaahay awaamirtiisa ilaaliya yaxfadka ilaahay waa ku xifdinaya waa ku dhowraya waa ku ilaalinaya nacam marka ixfad illaaha ee yaxfad awaamirahu weyan awaamirta alla ilaali waxa uu kaa reebay ka har yaxfadka haddaa sidaa yeesha ilaahay waa ku dhowraya adiga nacam ayb xifdiga ilaahay subxaana wa tacaala uu ku dhowrayana waa laba nooc xifdi yacni diinkaaga uu xifdiyo waana wax ugu weyn waay nacam qofka markaa uu tamaniyo jeclaysto rabo ee xifdi dunyawiyo adduunyadiisana ilaahay waa u xifdinaya nacam oo ay ku jirta marka duriyadiisii iyo yacni iyo maalkiisii iyo waxaas dhan ilaahay waa u xifdinaa subxaana wa tacaala nacam hadduu isaga awaamirta alla ou xifdiyo ixfad illaaha ilaahay awaamirtiisa ilaali tajid waad helaysaa hu alla tujaahaka hortaadaa ka helaysaa nacam ilaahay yacni isagoo ku garab qabanayaad helaysaa kuu kaalmaynayo kuu hiilinayo nacam oo kuu gargaarayo aadayn u badantaha tan oo kale nebiga sal ll ly slam wuxuu yidhi salaada subax qofkii tukada fahuwa fii dimmati illaah xifdi ilaahay buu ku jiraa soo ma jeedin qofka hadduu alla xifdiyana cid yacni wax yeeli kartaa ma laha nacam qul man yakla'ukum billeyli wannahaari min arraxmaan nacam yaa ilaahay idinka yaa yaa marka qofku ilaahay marka kalaa'adiisa iyo xifdigiisa iyo haddii uu galo waxaa weeyaan marka xaalad hagaagsan buu gelayaa qofku marka inuu ilaahay subxaana wa watacaala awaamirtiisa uu ilaaliyo si alle u garab galo idaa sa'alta haddaad weydiisanaysid fas'al illaaha ilaahay wax weydiiso nacam idaa sa'alta haddaad su-aalanaysid ood wax weydiisanaysid fas'al illaaha alla wax weydiiso su-aasha marka makhluuqa la weydiista ad haddii ay tahay wax aynan makhluuqu awoodi karinba ama makhluuq sababkii uu ku awoodi lahaa ka maqan ay ka maqan tahay taasoo kale waaba shirki nacam maxaa yele ilaahay baa iska leh taa iyadaa nacam hadday tahay yacnii su-aashu wax makhluuqa ku awoodi karo ee mathalan qof nool oo kaleo lacag iyo wax lamida iyo haysto haddaynan dani kuu geynin dan haddaysan kuu geynin inaad tuugsato lama ogolo nacam ood gacanta dadka u horsato maxaa yeele nebiga dad dhan buu la mubaayacooday wuxuuna kula asxaabta ka mid ah, wuxuuna kula mubaayacooday allaa yas'alu nnaas dadka inaysan waxba weydiisanin mana weydiisan jirin dadka wax cawfi bni malik xadiidkiisii sidoo kale nebiga sal ll ly slam wuxuu tilmaamay qofkii takathur iyo waxbadsi dadka xoolaha uga baryo wax u weydiisto waxaa weeyaan wuxuu yidhi marka eh, eh, yani wuxuu badsanayaa buu yidhi marka jamratan min naarin dhuxul naareed buu sii ziyaadsanaa nacam ayib tuugsigu markaa de baababka baabab badan baa soo gelaya dadku aanay tuugsi u haysanin nin maanta waxuu heli kara oo cuni kara haysto haddana waxaad arkaysaa dadkan aadaya soo shaxaadayaa buu ku kuleeyahy nacam waa tuugsi nacam waa lagu dembaabaa kaas qofka uu ku dambaabaya wahaakada waxaa lamida iyadana qofka isagoo shaqaysan karo xayi oo gacantiisa yacni ka xooggiisa maali karo inuu yacnii eh, uu yacni u qorto meelahan la aada marka inuu inta tago lacaga yacni uu ka qaata nacam ayb way soo gelaysaa taa laftirkeeda marka waxaasoo dhan bani aadam inuusa baryin nacam marka baryada su-aashu marka labada noocba marka way soo wada gelayaan idaa sa'alta haddaad weydiisanaysid fas'al illah alla wax weydiiso isagaa ku siinaya ilaahay nacam haddaad alle wax weydiisanaysana wax weyn ayaa la weydiistaa weliba nacam waida stacanta haddaad kaalmo dalbaysana fastacin billaahi ilaahay ka kaalmo dalbo oo ilaahay kaalmo weydiiso marka waa labadii manzil labadii yacni wuxuu kulminayaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin maxaa yeele su-aasha ducadu waa waa cibaado adducaau huwa alcibaada buu yiri nabiga sal ll slam xadiidkii nucmaan ibni bashiir ducadu waa cibaado marka maxaa soo gelaya ducada cibaada marka ay ducadii waa taasaa isticaanadiina marka hadda gadaa waa la sheegay iyaaka nacbudu marka wa iyaaka nastaciin labadaba facbudhu watawakal calayhi qur-aanku iyo sunnada waa ku wada badan yihiin labadaba ma iska kalama haraanba waclam ogow ana alummata ummadu low ijtamacad hadday kulanto calaa an yanfacuuka inay ku taraan bishayin shay inay kugu anfacaan lan yanfacuuka kugu anfici maayaan ilaa bishayin shay qad katabahu allaahu laka alla uu kuu qoray mooyaane wa in ijtamacuu hadday kulmaan calaa an yaduruuka inay kugu dhibaan bishayin wax lam yaduruuka ku dhibi maayaan ilaa bishayin unbay kugu dhibayaan qad katabahu llaahu calayka alla uu dushaada ku qoray ruficat alaqlaamu aqlaamtii waa la kor yeelay wajafat isuxufu waraaqihiina way qallaleen ayb oo mar horaa wixii laga faaruq noqdo la qoray waxaa kaloo barayaa marka nebiga caleyhi salaatu wasalaam cabdullaahi bnu cabaas dhibka yani nafciga iyo annafcu waaduru biyadi illaah ilahay inay gacantiisa ku jiraan oo bani aadamna oo isku dhibi karin bani aadamna wax kuu anfici karin hadday xataa sabab noqdaan waa wax ilaahay qoray subxaanahu watacaala nacam maka dhexbi ma ka dhex bixi karaan wuxuu alla qoray nacam taas iyadu marka ayuu ku baraa marka waxaanoo dhanna marka waa caqiidadiisu aad u dhisaa nacam ayb ilaahay keliya wax weydiiso alla keliya kaalmo weydiiso dhib iyo nafci dhib iyo dheef ilaahay baa hayo ee ilaahay iska yacni ilaali adiga macnahaad waxaa weyan adduunkan allah iska leh isagaana ku tasarufo maamulo adiga ilaahay xaggiisa un iska dhis markaad alle xaggiisa iska dhisto oo aad ilaahay awaamirtiisa ilaaliso waxaan ilahay isaga kuu sakhiraya wa fii riwaayati hayri tirmidiy ixfad illaaha ilaahay awaamirtiisa ilaali tajidhu amaamaka hortaadaad ka helaysaa tacaraf ila allaahi fi rakhaa'i ilaahay subxaanahu watacaala aqoonso oo fi rakhaa'i barwaaqada dhexdeeda nacam xilliga aad barwaaqada ku jirto ood barwaaqaysan tahay rabbi subxaana watacaala caabud isaga yacni awaamirtiisa ilaali si marka shiddada iyo dhibaatada ay kugu dhacdo alla uu markaa mar walba alla waa ku yaqaanaa laakiin marka uu kugu aqoonsado fadligiisa iyo khayraadkiisa marka uu ku siiyo tacaraf ila allahi fi rakhaa'i yacrifka alla ku gartee fi shiddati dhibka dhibka dhexdiisa alla uu kugu gartee marka dadku marka dhibaata iyo shidda ay timaada laba nooc waay dad awal fiicnaa jire dadkii fiicnaa ilaahay u kaalmaynaya nabiyullaahi yuunus calayhi salaatu wasalaam markii badnulxuud mallayga calooshiisa uu galay waa laga badbaadiyey alla marka wuxuu yidhi lalabitha fii banihi falowlaa annahu kaana min almusabbixiin lalabitha fii banihi ilaa yowmi yubcathuun <coughs> hadduunan ka mid ahaan lahayn dadka tasbiixsado ee ilaahay u tasbiixsado alla caabudo caloosha malaygu ku jiri lahaa ilaa maalinta laysku soo bixiyo dagaaladii ama fircown iyana markay mowdka caayinaan oo ay shiddada arkaan <coughs> waxba lagama aqbalaynin ayb falamaa ra'uu ba'sanaa qaaluu aamanaa billaahi waxdahu wakafarnaa bimaa kunaa bihi mushrikiin falam yaku yanfacuhum iimaanuhum falam yaku yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra'uu ba'sanaa markii horeys aynan fiicnaynba ayb marka waa labadaba marka sidaasay kala yihiin oo shiddada dhibaatada markay ku jiraan ilaahay bay u qeysha jireen markay ka baxaanna shirkigooda meesha ka wadi jireen kuwaasoo kale marka waxba u tari mayso waclam ogow annamaa akhdaaka wixii adiga ku gafay lam yakun ma ahayn liyusiibaka marka qofku maaha markau fakriyo oo shiddo uu galo inuu masaajidka soo galo markau xoola haysto ama uu xelana ou ka tago masaajidka nacam ayb oy calaamadba iska noqotay oo qofkaas lagu leeyahy marka waa faqriyey hebel masaajidkii uu ku jiraayo waa faqriyey nacam masaajidkii ay noqotay ma-wa lfuqaraa nacam keliya nacam mama waxaas ma taas ma fiicna nacam waclam ogow anamaa akhdaaka wixii ku gafay lam yakun liyusiibaka lam yakun ma ahin liyusiibaka mid ku asiibayd helaysay wamaa asaabaka wixii ku asiibana lam yakun ma ahin liyuqdi'aka inuu ku gafaayo wixii adiga ku asiibayna ma ku gafaynin wixii ku gafana ma ku asiibaynin waclam ogow ana annasra marka tanna waa qadarkii buu bara waclam anamaa akhdaaka lam yakun liyusiibaka yacni kulluhu min cind illahi tacaala wancam marka waxaa iswaalin adiga marka iimaanka marka qofaan haysanin iimaankan oo kale dhib yar ma adk ma u karo qofkana hadda waxaa weeyaan de muslimku isaga laftirkiisa intuu diinta u dhow yahay ayaa macaalimtan u dhow yahay intuu diinta ka fogaado oo dad dad diinta ka fog oo deris la yahayna hadda waxaa weyaan cuduradii waa kusoo faafayaan isaga laftirkiisa nacam cuduradii waa kusoo faafayaan ilaa ninka aad adiga la degto ood dhex gasho cudurkiisuu ku qaadsiinaa nacam amraad alquluubna amraad fataaka waay nacam waa cuduro qofka googooynaya marka waxaan marka lala yaabayo qaar dadka qaarkiis ay la yaabayaan oo ay leeyihiin yacni war dadkii soomaalida maxaa ku dhacayo waxaasaas la sameeyo kan baa la yeelo saanay saana dhacday waxaan wax la maqli jiri la arki jira ma ahan ay kuleeyihiin hadda waxaan la arki jirin oo la maqli jirin la sameeyey nacam ayb dadku masaanay ahaa jireen iyagu markii hore nacam marka deriskaaga haddaad hagaajisid waa fiicnaanaysaa insha allahu tacaala nacam marka deriska in la hagaajiyo ayb marka wuxuu yidhi waclam ogow ana nasra nasrigu maca sabri sabarkou la jiraa waclam ogow ana nasra nasrigu maca sabri sabarkou la socdaa inta aad dul qaadato oo aad sabarto yaa nasriga ayaad helaysaa nacam ayb soo ma garan xadiitii axaadiidtii baabkii aan ah hore aan kusoo marnayna waa ku aragnay nacam ayb oo isticjaalka ma fiicno marka qofka hadduu wax degdegsada ma helayaba xikmadda waxay ahayd marka man istacjala shay-an qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi nacam qofkii wax degdegsado iyadoo waqtigeedii la gaarin waxaa lagu ciqaabaa inuu waayo waxaas nacam lahelayo wa ana alfaraja farajka maca alkarbi kurbada iyou la socdaa wa ana alfaraja farajku yani farajku waa kurbadoo lagaa faydo waa maca alkarbi murugtay la socotaan markaad murugto ood dhibaatooto kurbooto yaa farajku imaadaa sababta culammada marka waxay leeyihiin sidaa loo eh, isula socdaan qofku markuu kurboodo ilaahayba u laabanaa kulamaa kurbada ay ku badato wuxuu garanaa axad kale oo kurbada ka faydi kara inuusan jirin allah ma aha nacam markaasoo yacni duca ikhlaas lebou la imaanaya farajkii waa imaanaa markaas nacam sooma kasin ayb marka laakiin inta ka horeyso waxaa waye qofka isaga dhanba wuxuu ku jiraa nolol iska khayaaliya nacam hadda dadku marka waxaa weya qofku markuu ay kurbo qabato xagga oo u cararo derbiga madax ku dhufto xaggan u cararo derbiga madax ku dhufto xaggaas kale u cararo derbiga madax ku dhufto kurbadii un tatazaayad ay sii kordhayso ziyaadayso ziyaadayso marka dambe akhiiran qofki waxaa usoo baxaya marka in ilaahay subxaana wa tacaala keliya un uu ka faydi karo oo siduu ilaahayba uu yidhi aman yujiibu lmudara ida dacaahu wayakshifu suu'a wayajcalukum khulafaaa alardi a ilaahu maca allah sida ilaahay keliya inuu kaaga feydahay unbaa kurbada marka ay la ekaanaysaayb wa ana alfaraja maca alkarbi wa ana maca alcusri culayska waxaa la jiroo la socda yusran fudayd culays iska daa'imaya ma jiro culayska fudayd unbaa ka dambeynaya alraabicu xadiidka afaraad can anasin radia allahu canhu qaal inakum latacmaluuna acmaala hiya adaqu fii acyunikum min ashacri kunaa nacuduhaa calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu aleyh waali wasalam min almuubiqaat innakum idinku la tacmaluuna waxaad samaynaysaan buu yidhi anas acmaalan acmaal hiya iyaduba adaqu yacni ka yaraan badan fii acyunikum indhihiinna min ashacri tinta acmaal baad la imaanaysaan aad u malaynaysaan acmaal yaryar oo tinta idinkala yar kunnaa annagu waxaan ahayna cudduhaa inaan ku tirinayno calaa cahdi rasuulillahi sal ly slama xilligii rasuulka min almuubiqaati dunuubta waxalaajiso dunuubta lagu halaagsamo ee u xalaajisaan ku tirin jirin uu leeyahay acmaashaas idinku waa iska fududaysanaysaan marka nacam ayb marka xilligaas hadduu ana sidaa uu lahaa oo dadku ay fududaysanayeen acmaal dadku ay fududaysanayaan oo lagu halaagsamo famaa marka naxnu annaga hadda nacam dunuub oo yacni isaga wuxuu ka hadlayaba dunuub nacam annaga yacni waxaa la fududaysanaa dunuub waaweyn oo bacduhaa gaalnimo gaari karta nacam xataa waxaa laga yaabaa gaalnimadaba in la sahashado nacam iyadoo shilin la raadsanayo in gaalnimada xataa diinta looga baxaba nacam nasal allah oo qofka uu yidhaha maxaa ka macnaa hadduu ka baxa aniga waxaan afka leen ka sheegaa xoogaa lacaga iyo wax markaan ku helo diinteedana waa aqaanaayo kule saasay ula fududaha gaalnimadiiba nacam allahu lmustacaan yani hadaad aragtaan dadku yani guda iyo dibadba yani gaalnimadu say iskaga fududaatay oo war dembigan waa khatar war dembigan gaalnimo ku gaarsiin karaa war zamankan wax la cunaa loo baahan yahay u kuleeyahay nacam balsey u fududaatay fiiri nacam xilligii horeo dadku ay ka jaahilsanaayeen waxaa laga yaabaa qofku inay la dhib badnayd gaalnimo iska daaya inuu la macaamilaba gaal nacam inay aad ula fogeedaa dhici karta nacam ayb haddoo dadku ay wax maqlaayaan maalin walba haddana maca daalika fiiri barakada sida u yaraatay inakum idinku la tacmaluuna acmaalan baad samaynaysaan hiya iyadu adaqu ka yacni jilicsan ama ka yar fii acyunikum indhihiina min ashacri tinta ka yar kunnaa waxaanu ahayn annagu nacuduha inaan ku tirinayno calaa cahdi rasuulillahi sala allahu aleyh waali wasalama waqtigii rasuulka min almuubiqaati ayaan ku tirin jirnay dunuubta wax halaagto rawaahu albukhaariyu wa qaala almuubiqaat almuhlikaat marka dunuubta waxbay halaagtaa saaxibkeeday halaageysaa alkhaamisu midka shanaad xadiidka shanaad can abi hurayrata radia allahu canhu can innabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaal ina allaha tacaala ina allaha tacaala alle sarreeye yaqaaru ilaahay waa qiiroodaa wakayratullaahi alla qiiradiisana tacaala sarreeye an yaatiya almar'u qofka inuu la yimaado weeyaan maa xarama allaahu calayhi waxuu ka xarimay alla waa qiiroodaa hayradu waa qiiro wuu qiiroonaya ilaahay subxana wa tacaala oo masayraya nacam qiiradu marka waxaa weyan marka ah, ah, ah, ilaahay marka uu qiiroonayaa wakayratullaahi alla qiiradiisana an yatiya almaru qofka inuu la yimaado maa xarama allahu caleyhi wuxuu ka xarimayo yacni allah inuu kugu arko wuxuu kaa kuu diiday ee uu kaa xarimay inuu kugu arko waa ka qiiroona arrintaa iyadaa naca sida adiga maalan walilahi almathalu laclaa adiga cunug aad dhashay waxa aad u nacayso inuu ku kaco ee aad u necban tahay eed og tahay dhibka uga imaanayo marka aad ku aragto meel xun isagoo taagan sida aad uga qiiroonaysa allah ka badan sida uga qiiroonayo marku kugu arko adoo meel xun taagan <coughs> muraaqabada marka baabka uu kasoo gelayo waxa ay tahay dee ilaahay subxaana watacaala qofku inuu saa saa hadduu ogaada marka qofku maxaa usoo baxayana war ilaahay yousan kugu qiiroonin nacam asoo adoo yacnii wax xun samaynaya ama adoo wax xun dhex taagan yownan kugu arkin sababto hadduu kugu arko waa qiiroonaya ilaahay subxaana wa tacaala hadduu qiiroodana ilaahay cuquubadiisa khatar waay nacam markaasoo kale halisay tahay nacam soma kasin xadiidku marka wuxuu ka mid yahay axaadiisu sifaat sifatu lghayra ilaahay yani qiirada waa ku sifaysan yahay laakiin bani aadamka ma ku shabahayna tiisa midda bani aadamka ku shabihi mayno waana kala duwan yihiin labadooda allaana uga owleysanba qiirada nacam bani aadamka nacam maxaa yeele qiirada waxay ku jirtaa ma og tahay waxaa keenaya qiirada qofkan yacni fawaaxishta iyo waxa xunxun yacni sida oo u nacaayo oo uga anafoonayo waalghayratu ghayradu bifatxi alghayni geynkoo la kordhiga weeyaan wa asluhaa asalkeedana alanafatu weeyaan waa qiirada iyo yacni iyo ka xumaanshada iyo yani waxay in laga santaago taago asaadisu xadiidka lixaad can abi hurayrata radia allahu canhu annahu samica anabiya sala allahu caleyh waali wasalam yaquul nebiguu maqlay oo dhahayo ina halaatatan saddex min bani israa'iila ree bani israa'iil ka mida abrasa mid baris qabo wa aqraca mid tima laaba ah oon tima lahaynba nacam ayb aqrac qofkaasaa la yidhaha aslacna waxaa la yidhaha qofka bidaarta leh aslac bidaartaa la yidhaha nacam aqracna waxuu noqonayaa marka waa midka aan timaba u dhalaninba nacam marka dadka qaarkood waxay dhahaan alla uxiir garan wa aqraca mid aqracoo yacni alla ah ama yacni timalaaba ah wa acmaa mid indhoolo ah saddexdaasaa jiray araadallaahu allah wuxuu doonay an yebteliyahum inuu imtixaano fa bacatha ilayhim malakan malag buu u soo diray alla subxaanahu watacaala fa atal abrasa bariska kii qabay buu u yimid malagii marka ayb kii barriska qabay ayuu u yimid malagii oo ku bilaabay fa qaala waxa uu yidhi ayu shay-in shaygeebaa axabu ilayka adiga xaggaaga loo jacayl badan yahay maxaa u jeceshaa inaad hesho qaala waxa uu yidhi lownun xasanun midab wanaagsan wa jildun xasanun harag wanaagsan wa yadhabu cannii xaggayga inuu ka tegsiiyo alleh alladii inuu iga tago alladii midka qad qadarani nnaasu dadka ay igu qurunsadeen waxaan ay dadka igu caayinayaanee igu qurunsanayaane bariskan inuu iga tagaan jecelaha fa masaxahu waa ka masaxay suurad wuxuu ugu yimid yacnii qof oo kale markaasuu ka masaxay fa dahaba canhu waxaa tegey qadaruhu wixii ay dadka ku qurunsanayeen iyo yacnii lagu cay jiray iyo ayaa tegey wa ucdiya waxaa la siiye lownan midab ayaa la siiyey xasanan wanaagsan qaala waxa uu yidhi fa ayulmaali axabu ilayka maalkeebaa xaggaaga loo jacayl badan yahay qaala alibil geela buu yidhi ow amase qaala waxa uu yidhi albaqaru lo shaka raawi raawigii baa ku shakiyey fa ucdiya waxaa la siiyey naaqatan baa la siiyey hal cusharaa'a toban siddo ah nacam hal markaa waxaa weeyaan toban bilood ah nacam oo wax yarba dhalmadeedii ay ka dhiman tahay yaa la siiyo riman fa qaala wuxuu yidhi baaraka allaahu laka fiiha allah kuu barakeeye tan baaraka allaahu laka allah kuu barakeeye fiihaa hashaadan fa atal aqraca kii wuxuu u yimid marka aqraca ahaa ee alloo xiirka ahaa fa qaala waxa uu yidhi ayu shayin shaygeeba axabu ilayka loo jacayl badan yahay adiga xaggaaga qaala waxau yidhi shacrun xasanun tin wanaagsan yadhabu canii iyo inuu iga tago haada aladii midkan qadarani nnaasu dadka ay igu qurunsadeene igu nuqsaaminayaan fa masaxahu markaa wuu masaxay fadahaba canhu wuu ka tegey wa ucdiya waxaa la siiyey shacran xasanan timo wanaagsan qaala waxau yidhi fa ayulmaali axabu ilayka maalkee baa lagugu jacayl badan yahay ood u jeceshahay qaala albaqar buu yidhi lo fa ucdiya waxaa la siiyey baqaratan sac xaamilan riman wa qaala waxau yidhi baaraka allaahu laka fiiha allah kuu barakeeyo fa atalacmaa indhoolihiibuu u yimid fa qaala wuxuu yidhi ayu shayin axabu ilayka shaygeebaa adiga agtaada loo jacayl badan yahay qaala an yarudda allaahu ilaya basarii araggayga inuu alle ii soo celiyo fa ubsira annaasa dadka aan arko markaa fa masaxa uu waa masaxay <clears throat> fa radda allaahu ilayhi basarahu alla araggiisiiba usoo celiyey qaala fa ayu lmaali axabu ilayka maalkeebaa adiga xaggaaga loo jacayl badan yahay qaala alghanam ari buu yidhi fa ucdiya waxaa la siiyey shaatan ri waalidan dhalaysa markaa nacam ayaa la siiyey fa antaja haadaani labadan way dhashadeen ficilka asal ahaan fa nutija nutija fiican ayb qof u dhigaa ma jiro ayb fa antaja haadaani labadan marka way dhashadeen wa wallada haadaa kanna waa dhashaday fa kaana lihaadaa kan waxaa u sugnaaday waadin min alibil waadin waadi oo min alibili hoos muxuu ku qabte marka wuxuu yidhi e, fa kaana lihaadaa kan waxaa u sugnaaday waadin min alibili tog yani geel tog dhan buuxi karo nacam buuxinayo walihaada kana waadin min albaqar lo yacni tiro badanoo tog dhan waadi dhan buuxinayso dooxo dhan walihaada kana waadin min alganam huma inahu atal abrasa buu u yimid kii bariska qabay fii suuratihi buu ugu yimid suuradiisii iyo wa hay-atihi iyo hay-adiisii sidii uu markii hore ugu yimid oo kale ugu yimid xataa ma isku soo bedbedelin sidii hore oo kale ugu yimid nacam fa qaala waxa uu yidhi rajulun ana anigu rajulun nin baan ahay miskiinun oo miskiina waxba aan haysanin qad inqadacad bii waxaa iga go'day alxibaalu xarkii yacnii asbaabtii baa iga go'day fii safarii safarkayga falaa balaaqa lii falaa balaaqa maanta yacnii gaaritaan lii iima sugnaanin oo meeshii aan rabay aan gaaro alyowma maanta ilaa bilaahi inuu alle ii kaalmeeyo mooyaane humma bika kadibna adigi aad ii kaalmayso hadal fiican uma yani ilaa billahi huma bika waa sida tawxiidkii ahaa nacam ayb as'aluka waxaan ku su-aalanayaa biladii acdaaka allowna waxaan wax kugu weydiisanayaa biladii allihii acdaaka ku siiyey allowna alxasana midabkan wanaagsan waljilda alxasana haraggan wanaagsan walmaala iyo maalkan ku siiye baciiran baan ku weydiisanaa rati ataballaqu bihi aan ku gaaro fii safarii safarkayga aan ku gaaro nacam de allana waa suuradiisiina waa ugu yimid ilaaha waxaanoo dhan siiyana waa ku dhaariyey yacni intaasoo dhan waxay keenaysaa qofka inuu xusuusto yacni ma ogtahay laakiin bani aadamku aawad xusuustiisii fa qaala waxa uu yidhi alxuquuqu xuquuqdu kathiiratun waa badan tahay buu yidhi nacam yacni xuquuqda maalkan ku tacalluqda waa badan tahay buu yidhi nacam fa qaala waxau yidhi kaanii waaba aniga oo acrifuka niihow inaan ku garanayaadba moodaayo alam takun miyaadan ahayn abrasa nin baris qabo yaqdaruka naasu dadka ay ku caynayaan ay kugu qurunsanayaan cudurkan faqiiran aad ahayd mid faqiiran waxba haysano nucayr ah fa acdaaka allaahu ilaahay uu ku siiyey fa qaala waxa uu yidhi innamaa waridtu haadal maala maalkan waan dhaxlay kaabiran can kaabirin baan ka dhaxlay oday ka oday facfac ayaan maalkan kasoo soo dhaxlay nacam ayb bini aadamka intaas yartaabuu saas baanta u sheegaa nacam isku bedelaa nacam fiiri markuu dhibaatooyin yahayna yacnii wax ka jilicsan ma laha nacam allah mustacaan fa qaala waxauu yidhi markaa in kunta niyow haddaad tahay kaadiban mid beenaale oo been sheegaya haddaad tahay fasayaraka sayaraka allaahu allah kuu celiyo ilaa maa kunta waxaad ahayd allah kuu celiyo nacam fa sayaraka allaahu allah kuu celiyo ilaa maa kunta waxaad ahayd waatal aqraca buu u yimid fii suuratihi wa hay-atihiba ugu yimid fa qaala lahu midla maa qaala wixii uu yidhi oo kaleu ku yidhi lihaadaa kan wa radda calayhi wuxuu ugu jawaabay isagana midla maa radda haadaa kan wuxuu ugu jawaabay oo kale fa qaala wuxuuna yidhi malagii in kunta kaadiban haddaad tahay beenaale mid been sheegaya fasayaraka allaahu ilaa maa kunta waxaad ahayd allah kugu celiyo wa atal acmaa indhoolihiiba u yimid fii suuratihiba ugu yimid iyo wahay'atihi fa qaala waxa uu yidhi rajulun miskiinun ana rajulun miskiinun baan ahay wabnu sabiilin iyo jidku joog nin musaafir ah inqadacad biyal xibaalu waxyaabihii aan ku gaarayo safarkeygiibaa iga go-ay fii safarii safarkeyga falaa balaaqa gaaritaan lii iima sugnaanin aniga alyowma maanta ilaa bilaahi alle inuu ikaalmeeya maahane uma bika adiga ay kaalmayso as'aluka waxaan wax kugu weydiisanayaa biladii radda calayka basaraka araggaaga kii kuu soo celiyey shaatan baan ku weydiisanayaa ataballaqu bihaa aan ku gaara fii safarii fa qaala waxau yidhi qad kuntu acmaa ayb indhoolan ahaa buu yidhi faradda allaahu ilaya basarii araggaygiibuu alla igu soo celiyey fakhud maa shi'ta waxaad doonta qaado wadac maa shi'ta waxaad doontana ka tag nacam ayb fa wallaahi baan ku dhaartay maa ajhaduka alyawma maanta kugu dhibi maayo bishayin shay akhadtahu lilaahi aa u qaadatay ilaahay dartii nacam ayb fa qaala markaa waxa uu yidhi amsik maalaka maalkaaga hayso nacam ayb oo ma kugu dhibaayo yacni inaad shay aad alla darti u qaadatay inaad iisoo celiso ma kugu dhibaayo nacam oo ii soo celi ku dhihi maayo ayb fa qaala waxa uu yidhi markaa amsik maalaka maalkaaga niyo hayso fa inama ibtuliitum waa la idin imtixaanay imtixaanay ahayd nacam faqad radia allaahu canka alle adiga waa kaa raali noqday wasakhida calaa saaxibayka labadaadii saaxiibna waa u carooday sidaa ogow muttafaqun caleyh bukhaari muslim baa xadiidka soo saareen marka xadiidka muraaqabada meesha uu kasoo gelaya waxa ay tahay muraaqabada waxay keenaysaa markaad faqiir tahay ee markaad waxhaysataba inaa ilaahay caabudid ma og tahay nimankan marka markay wax oo xoolaha ay heleen waa iska daayeenba nacam inamaa wariftu kaabiran can kaabirin iyo alxuquuqu kathiiratun iyo waxyaabahaas iska galeen nacam ninkii <laughs> ninkii indhoolaha ahaana marka isagu waxa weeyaan beenna ma sheegin ee markii hore sidau ahaay markii hore siduu alle u baryaayey oo ilaahay ay daacad ugahayd inay arigiisa u soo celiyo yaa markii dambena ou nicmada ilaahay ugu qira nacam waxaanaan wax ma haysanin buu yidhi ilaahay baa isiiye qaada haddaa doonta wanaaqatu lcusharaau marka dadku qofku yani barwaaqo markuu yahay markuu xoola haysanin markuu caruur leeyahay iyo markuus caruur lahayn markuu cilmi leeyahay iyo markuu kale waxa dhan yani nicamka inuu yacni cinda yani marku nicamka helo cibaado kalaaba ku waajibayso shukri inuu la imaado markasto yacni cibaadadii shukriga waaba badanaysaa nacam markasta shukriga waa laga rabaaye nacam marka uu bala iyo dhibaato ay haysatana de sabar iyo adkaysi iyo ilaahay inuu safraa laga rabaa nacam duu marka markay balada ay haysatana uu safri waayo marka uu barwaaqaysan yahana uu shukrin waayo de noloshiisa kaas waa tafriid marka nacam noloshiisa yani dayaac waayo nacam nacam wanaaqatu alcusharaau bidami alcayni wa bilmaddi wa fatxi shiini shiinka oo la kordhigo hiya alxaamilu weeyaan qowluhu antaja wa fii riwaayatin fanataja macnaahu tawallaa nitaajaha waa dhashaday wannaatiju linnaaqati kalqaabilati lilmar'ati yiri wannaatiju midka yacni dhashanayo linaaqati hasha kalqaabilati umulisada oo kale weya lilmar'ati haweenta say u tahay haweenta umulisa dhalisa soo maaha xoolahana ninka dhashado oo iska leh waxaa la yidhaha naatiji wa qowluhu wallada haadana huwa bitashdiidi laami ay tawallaa wilaadataha waa dhashaday waa iyadana nacam ayb wa huwa bimacnan bimacnaa nataja fi naaqati marka wallada waxaa loo isticmaalaa ariga nacam falmuwallidu walnaatiju walqaabilatu bimacnan waay marka intaas nacam laakin hada lilxayawaani wadaka ligayrihi nacam kan xayawaankaa loo isticmaalaa wallada iyo nataja qaabiladan waxaa loo isticmaalaa muwalid iyo yani iyo kii kale annaatij waxaa loo isticmaala xayawaanka qaabilana waxaa loo isticmaalaa dadka nacam haweenta umulisada wa qowluhu inqadacat biha alxibaalu huwa bilxaa'i almuhmalati walbaa'i almuwaxad ay alasbaabu asbaabtiga iga go'day xarigu ila maogtaha waa sabab isaga laftirkiisa maogtaha marka maxaa yeele meelaa lagu gaaraa xariga nacam marka sababtiibaa iga go-day ayb qowluhu uu yidhi marka laa ajhaduka uu yidhi macnaahu laa ashuqu calayka korkaaga ma ku dhibaayo fii raddi shay-in kugu dhibi maayo shay celintiisa ta'khuduhu aad qaadanayso ow tadlubuhu ama aad dalbanayso min maalii maalkayga wa fii riwaayati albukhaariyi laa axmaduka anigu kaaga mahad celin maayo yiri nacam xoole aad iidaysa ma kaaga mahad celinayo yiri nacam bilxaa'i almuhmalati waalmiimi wa macnaahu laa axmaduka kugu ammaani maayo oo kaaga mahad celin maayo bitarki shayin shay ka tegistiisa taxtaaju ileyhi aa u baahan tahay kamaa qaaluu say u yidhaahdeen laysa calaa tuuli alxayaati nadamun leysa ma ahaanin calaa tuuli alxayaati yacnii nolosha dheeraanteeda nadamun shallaay ma ahaanin ay calaa fawaati tuulihaa bay ka wadan ayb oo yacni nolosha yacni dherarkeeda weytadeeda leysa calaa tuuli alxayaati ay laysa calaa fawaati tuulihaa nadamun nacam nacam marka markuu leeyay laa axmaduka alyawma bishayin yacni bitarki shayin waa marka nacam shay aad iga tegsiisood qaadato aniga ma kugu ammaanayo nacam waa mahadsan tahayna ma kugu dhahayo uu leeyahy qonso kaxayso qunso dhammaantood haddaad doonto asaabicu can abiy yaclى shadaad bni owsin radia allahu canhu can nabiy sala allahu aleyh ali wasalam qaal alkayisu caaqilku man daana nafsahu naftiisa qofkii xisaaba weeyaan wa camila una camal fashay bacda almowti geerida waxa ka dambeeyo waalcaajizu ninka wahsadaha ah ee caajiskee wahsado waalcaajizu wahsadaha waa nacam midka wahsado man itabaca nafsahu waa midka naftiisa raacsiya hawaaha waxay jeceshahay xalaal waxay naftiisa jecesha iska raacsiiyo sameeyo watamanaa cala allahi alla korkiisana tamaniyo alamaaniya iyo didiilada ku tamaniye nacam yani waxyaaba amaani isaga noolaada yani amaanidu marka waa iska yididiilo wa yididiilo ku noolaado ayb kayis marka waa ninka naftiisa la xisaabtamo geerida kadibna u dadaalo xadiid kalaa soo arooray oo nebiga uu yidhi man akyasu naas dad yaa ugu caqli badan baa la weydiiyey markaasu wuxuu yidhi dadka waxaa ugu caqli badan buu yidhi qofka yacnii akharuhum dikran lilmowt kan ugu mowt xasuusasho badan wa ashaduhum isticdaadan lahu kan uguna dadaal badan kaas waa ansaxa marka xadiidka isagu nacam ayb caajizna marka yaa waaye man atbaca nafsahu hawaahaa naftiisa qofkii raaciya waxay jeceshahay watamana cala allahi alamaani amaani beenbeenana marka ilaahay kaga tamaniyo marka amaanidaas beenbeentaa marka waxaa weeyaan iyo rajada farqi baa udhexeeyo rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa wariyey wa qaala xadiidun xasanun buu yidhi xadiidkan dacfi baa ku sugan casharka dambaan inshaa allahu tacaala aan dacfigiisa iyo rajada iyo amaanida farqiga u dhexeeya uga hadli doonaa wabillahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam